soomaalidu maroodigu qoonno cunay dheheen xagee ka go-anta wax rag loo sheega mee eh. dabadiisay ka go baa le qoonnaha waa taqaanaa de laf waaweyn intaa la eg buu leh oon la jebin karin dhagax weyn inaad usoo qaadato mooyeen ma jabo haddee markuu qoonno cuno rugo toban xabo qoonno uu diro hadhow siduu usaxaloon lahaa baa la usala dhigan lahaa baa rabaa ninkii marka jidiinka ka gooya muxuu ah nimankii ummadda baadhanhayay hadhow asagay u taalla asaguna marka waa halis wey <clears throat> ma banaano marka sharci ma ah waxaan allah kuu fasixin xaqna ada ulahayn inaad dawladda ka dalabto waa khalad diineed waana khalad ijtimaacia bulshadu baabiin ummaddu iska horkeenaya fa yakuunuuna waxay noqonayaan qolyaha shacabka noocaasee dalbaday waxay sarmudnayn kadibna marka loo diiday cadhoonhaya ama isxumaynaya ama dagaalba soo roganaya fayakuunuuna min jinsi man qaala allahu subxaanahu wa tacaala fiihi qolyihii rabbi uu ka yidhi aayadahan soo socday ku xukum noqon hayaan ama ay shabahaan wa minhum munaafiqiinta waxaa ka mid a ah, man yalmizuka fi sadaqaat nin kugu dhaleecayn oo kuga cambaaray nabi allow baa ka mid a ah sadaqaadka waxaad qaybanayso fain uctuu minhaa sadaqaadka haddii wax laga siiya raduu waa qancahayaan wain lam yucطahu minha haddaan wax laga siin idaahum yaskhaطuun waa cadhaysany afkii tuurahayaan haadaa waa dhaqan waa sifa min sifaati lmunaafiqiin in ridahaadu iyo gadabkaadu sakdigaadu iyo mxuu ahaayey mxuu ahaayey samaxadaada ay ku xidhnaato bilmaal in waa inaad taagnaato ama ii dhiib ama indhahan garriixanaya dagaal lawaaxiga iyo bakoorad ay noqoto hadihi sifatun min sifaati lmunaafiqiin walow anahum raduu maa aataahum اllahu warasuul hadday ku qanci lahayn wuxuu rabbiy rasuulkiisa ay siiyeen oo wa qaaluu ay odhan lahayn xasbuna allah ilaahay baa nagu filan kaafigaana waxaan u baahanayna siin maslaxada yaqaan sayuutiina allahu min fadl waa na doonaa fadligiisi iyo irsaaqadiisa maalkiisa wuxuunbuu naga siin doonaa warasuulu innaa ila allahi raagibuun ilaahay baanu ka rajaynaynaa oon quudaraynaynaa inuu wax siiyo na caawiyo na garab istaago na kabo ay rabbi isku xidhi lahaayeen dhibba ma jirin baa le yacani adugu hadafkaadi ha ka dhigin maalki ilahay isku xidh ilahay ka cabso waa ku irsaaqahayaay cabsida iyo alla ka cabsiga iyo cadaaladda iyo inaad ku gaabsato wixii rabbi kuu ogolaa wixii kalena aad ka istaagto waaba sabab irsaaqada keena wey waa sabab min asbaab asbaab risq alcadl inaad waxaadan mudnayn aadan u hanqaltaagin wixi aad mudatayna aad ku gaabsato waa sabab keena irsaaqada keena weeye iyo biilkaba keena hagaajiya ayib layaxmilanakum istibطaaءu الrisqi an taطlubuuhu bimacsiyat الlah fainahu laa yunaalu ma cinda allahi bilmacsiya ya riwaayada xadiid kale ajmilu fi طalb war irsaaqad raadsiga iyo bildoonidda iyo shaqaysigiina wanaajiya shaqo xalaala ufan ka shaqaysta inaad irsaaqadii idinku soo daahday ama xoogow biil aad heli weydo oo in badan ordaysa wax kuu soo bixi waayey yaysan kugu xambaarin inaad macsiyo ku raadiso w xoolihii dariiq kastaad u marto biyo cabaal baa ku jirta leeda meesha ma xaaraanba ma xalaalba dariiqu ma hufan yahay ma banaan yahay dhaqan yahuudiyadu dhaankaas intaa marka lagu canaantay munaafiqiin ayaa muslimiinta lala hadlo waxa layaha iskale sadaqaadka inama sadaqaatu lilfuqaraa sadaqaadku waxay u ahaadeen lilfuqaraa'i waalmasaakiin fuqarada iskale iyo masaakiinta iyo waalcaamiliina calayha kuwa ka shaqeeya iyo waalmu'allafati quluubuhum kuwa qulubtooda lasoo dumay lasoo jiidaayo wa fi riqaab bay ku baxaysaa qooraha ayaa lagu bixiyaa addoommaha muxuu ahay mukaatabiinta iyo keyrkoodba waalghaarimiina kuwa qaamamay deymaha qaba ama dayn shaksi ah oo iska bixin waayo isagoo saaxiib ciyaala ha noqoto ama dayn u qaaday limaslaxati lmuslimiin ha noqoto calaa khilaafihim ilmas'ala ayaa lagu bixin wa fii sabiili jidka ilaahay baa lagu bixin zakawaadka iyo sadaqaadka yaa iska leh iyo wabni sabiil ruuxa musaafirka ah fariidatan xaala kowna ay tahay ilahay wuxuu gooyey wey waa shay rabbi gooyey oo rabbi laasimiyey min allahi ka aata wallahu caliimun xakiim caliimun asaga u ogaal badan biaxwaali cibaadihi midka dhiban midka baahan midka maslaxa u taagan xakiimun allaha falsane shay kastaba meeshuu mudnaa dhigaayo wey ayb alxikma wadaad baa layihi xikma bal m muxuu ahay fasir alxikmatu wuxuu ihi waa in shayga waajibka loo qabto calaa maa yanbaqi waa ficlu maa yanbaqi cala alwajhi aladii yanbaqi fi lwaqti aladii yanbaqi waa ururiyay ninkaas xikmadu waa ficlu maa yanbaqi shayga habboonee markaasi waajibka xilka ku saaran ee waajibka inaad gudato wey seen u gutaa sida ugu fiican ee ruux bini aadam hawlu qabto u qabo xilligeen qabtaa xilliga ugu habboona qabo xilliga ugu habboonaa shayga ugu waajibsanaa qaabka ugu hufnaa u qiimadnad u qabato haadihi alxikma idan sadaqadii iyo sadaqaadkii iyo nafaqaadkii meeshii la dhigay allah sheegay subxaanahu wa tacaala adugu waajibku saar waxaa way inaad soo ururiso meeshana dhigto ayb meeshaan masrafka lagu bixila mise waa mustaxiqiintii khilaafka ku jiray fiqigan u bixi mayn adugu waxaa weeyaan dadka muslimiinta waxaasa nin walbaba xilka saaran inuu guto waajibkiina waa maxay nin walba inuu guto waajibka iyo xilka saaran kadibna hawsh wayda socon walaa lahum walaa lahum ay walaysa lahum liracyana ku jiraay ayaguna uma banaan raciyadda an yamnacuu sulطaana suldaanka inay u diidaan ka reebaan suldaanku waa ninkii mas-uulka ah, madaxweynihii maa yajibu dafcuhu min alxuquuqi xuquuqda ay waajibka in loo dhiibo oo asaga loo gudbiyo in laga hor istaaga ma aha wa in kaana daaliman daalimba ha noqdo daalim linafsihi wa ligayrihi dulmigaasoon kufri gaadhsiisanayn iyo bidac waaweyn oo loo dulqaadan karin aan gaadhsiin hadday tahay waa in xaqi lagu wareejiyo sheekhu masaa'ilkaas maalka marbuu marbu qaybu soo reebi doonaa aan boqorka loo dhiibaynin markuu dulmigiisu bato ictisaabkiisu waana gaari doonaa idan kamaa amara nabi sal slam lamaa dakara jawra alwulaati siduu nabigu ummadda amray marka uu ka sheekaynayey dulmiga iyo xadgudubka qolyaha wulaada faqaala subxu uhi adduu ilayhim qolyaha umarada u guto u geeya alladii lahum xaqa idinku leeyihiin oo min asamci waaacati iyo wa badli amwaali ilayhim alwaajiba faina allaha saa'iluhum cama starcaahum ilaahay baa weydiin doona maalinka qiyaama wuxuu raacsaday iyo adhigii iyo bulshada u diray inay xilki guteen inay ka gaasireen oy gebi dhaceen allah kala xisaabtami adugu xilkaada gudo waxaa weeyaan waa qawaaciddii sharciga wey walaa takun man khaanag ninka kuga xadgudba ha ku xadgudbin xadgudubkaas hadduusan min baab اliqtisaas wاlqisaas mar buu sidaa yahay liana almucaamalata bilmitli cadlun baa la ninku wuxuu kuu geystan ad u geysataaye waa cadl laakiin maxaa ka fiican faman cafaa wa faajru calى allah ninka ku khaaima inaad khaainta ma ah asagu xilkiisa hadduu gudan waayey inaa u tira anna gudan maaya ma ah maxaa yeele labadiinu haddaad isfiirsataan bulshaa ku baabi bulshaa ku baaba nidaamka dhanana waa dumahayaa dowladda maa la heli maayo fa fi saxiixayn saxiinka waxaa ku sugan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabi sal l slam qaal kaanat banuu israa'iila reer banuu israiil waxay ahaayeen tasuusuhum tay maamusho waxaa maamuli jiro agaasimi jiray alambiyaa ambiyaa maamuli jira kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiy markuu nabi dhinto geeriyooda nabi kalea bedeli jiray oo ilaahay soo saari jiray idan laabudda min siyaasa ummaddu waa in la maamulo siyaasatu addunyaa biddiin adduunyada oo dhan inaynu ku hagno ku hogaamino diinteenna wey diinta ayadu is hogaamin maysa waa in shacab iyo bulsho iyo ummad iyo rag adag ay hogaanshaan oy u birigaan hawsha ayada ah haddii kale waxaa weeyaan meesha oo lagu kala tegahay wainahu laa nabiya bacdi aniga nebi muxuu ahaa iga dambeeye ma jiro muxuu nabiga uga jeeda aniguna allah isoo daray isoo diray idan dadkana waxaan ku maamulay cala diini walkitaab anigu waa dhiman haya nebi ibedelo ummadda diinka ku maamuli ma jira laakiin khulafaa iga dambayn macnuhu waa intaas nuxurka inaad fahantow wainahu laa nabiya bacdi laakiin wasayakunu khulafaau baa ahaan doona khaliifyo aniga iga dambeeya baa dhici doona oo fatakfur waa badan hayaan way badan ninba nin baa bedeli ninba nin baa bedeli usha nin baa qaadi o kaasa nin shahiida nintii alla ay ku timaado nin la casilo saasa hawsha ku socon saxaabadu u fiirsan marka maxalu shaahidka muhiimadday ka raacahaya garanna aduna dhiman khulafana ay kaa dambayn qaabkeen oola dhaqanaa nimanka ayaga famaa ta'murunaa ya rasuul la rasulka illa maad na faraysaa baa la faqaala fuu baycata alwali falwal fuu oofiya la yidhi ayib ya awfu baa idin qoran miya awfuna waa riwaayo funa waa sax ficilka muxuu ahaaye lafiifka mafruuqa ah marka marka laga keenahayo ficilka amar suusaa lama odhan jir fudaas un weey ayib marka fuu oofiya ama awfu oofiya labadu saxa wey baycat alwali falwal ka hore beycadiisii iyo dowladiisa u daacad noqda nin baa la magacaabay asagaas beycan la gallay asigaan haynan nin danbaa soo bood waaan la ogaad tartiib cagta u dhig beycada gal shacabka raac islaamka waan diiday foodaa la gelin lahayaa haddaan ninka hore hawshiisii iyo dowladdiisii aan loo daacad noqonin asna aan diinka loogu kaalmaynin kiis khuruujkaa badnaan haya fadqaalada iyo afgembiga milatariba badnaan haya la xasili maayo deganaansho la heli maayo nabadi jiri mayso waa in ninkaa le waradu hagaago beesha hogaamiya ummadda muslimiinta war adiguna joogo meel fadhiso maxaad maxaa jira dhibkaasaa jira war dhibkaa ka jawaab madaxweynew ninkan waxaasuu sameeyey o kanuu sameye o kanuu sameeyey dhibkaasoo ummadda ku haya waa laga qabto malafka keen bal adugu fadhiis masaalka gal malafka keen waa looge madaxweyneha ka jawaab bale hawsha iyada ma aha baashu afgemi ba la tiri hawshu ma aha in ninkoo dhaalima oo faajir ummadda baabi'iyeyna aan yacla dhihinna ma aha in xogow kiisa aan biixida kala jebinina ma aha hawsha waxaan leeyahay melafkan soo wareeji culamo iyo cuqaal baa loo dhiyay madaxweynuhu hadday tabka dhah hawshaan iyada asalafu saalix waxay yihahdeen hadday baqaad baxaan oo banaanka istaagaan waynu eegeynaa ta'wiil iyo madaalim miyay sheegan hayaan suuragal ah haa waa laga soo qaadi madaalimta ayay dhibkay sheegteen oon xallinin lama weeraro kale leeyihin waana xaaraan in la weeraro waxay sheegeen waa in wax laga qabto hadduu yahay wax macquul oo sharciyan wax jira ah waxay dhaheen boqorku eexuu ka dhammaan waayo wambartuu fadhiyu kula wareegsanhaya yastabidu bilmaal wayastabidu biاlra'y walaa yujaahidu fii sabiili اllah daalim faajira shariib xilliiqo fisiiqa weeye waa khamaar alaab bay cadaymay keeneen maxaa boqora hawshaan si dhaha daagaaji shacabku waa shacabkaadi nimankan khayr weeye soo noqda wiilalow aduguna hawsha hagaaji hadduusan hawshaas lagu caddeeyey uusan wax ka qabanin ee khaladka diiniyada uu yidhahdo nimankan waan laynhaya loo raaci maayo laa yucaawanu calayh loogu kaalmayn maayo keligii baa loo daynhaya bal jamaaca min asalaf waxay leeyihiin waxaa la soo raacay iyagaa lasoo taageerahayo maalig baa la weydiiye o la yidhi qolya buqaada ku baxay madaxweyne hebel isna waa daalin buuhi iyaguna waa daalama khaliihim buuhi yuhlik llahu bacdhm bibacd rabbi hasku jegiy faraha ka qaadba waxyaabihii loo garaacay ku jirtee lagu lagu ciqaabay nafsa shay wey ruuxan waa ruux muslima asaligiisa waa xaaraan ilaal marka wuxuu sheeganaya madaalibta ee saxda aad wax ka qabato yaa kuu bani aad la dagaalanto fa aslixuu baynahumaa bilcadl madaalibta waa in laga hadla markaasay dagaalku bilaabanaya kadib laakiin baashu way baxeen aan lasoo qabto sheeko jirta maa taas diinta meel lakuma taal ayib uma auuhum siiya uma acuuhum siiya xaqahum xaqa idinku leeyihiinoo samciya aacad iyo lashaqayn ah fa ina allaha saa'ilhum cama starcaahum wa fiihima saxiinka waxaa ku sugan can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala lana qaala lana rasul la sal slm inakum idinku muslimiinay weliba saxaabada badankood weliba qaybahooda dambe satarawna waxaad arki doontaan bacdi aniga gadaasheeda markaa dhinta kadib aharatan eexasho xoolo la gooni noqosho alikhtisaas bilmaal wاlاstibdaad bihi ahara baad arki doontaan baa li waa in xoolihii laga dhigo duwal idaa balaga banu caasi ثalaaثuuna rajula itakaduu maa اllahi duwala wa kitaab اllahi dagala wa cibaad اllahi khawala nabigu waa sii sheegayba reer banu hadday gaadhaan baa la soddon wiil gaara hadda waa laangaab waa marwan ibn xakam aabihii awowgii weeye xakam ibn caas qolyahaas wey nabigu waa tilmaamahaya idaa balaqa banu caas camr bn caas ma aha waa isagu waa waa abtir kale waa gelhaya laakiin ma aha kan hadda laga hadlayo waxaa laga hadlaya caas xakam aabbihi hadday gaadhaan buu nabigu alaatuuna rajulan soddon nin maalinkay noqdaan hee itakaduu cibaad allaahi khawalan addoomaha ilahi o dhan bay ku shaqaysanayaan addoomay dad ka dhiganayaan miday madaxa ka jebiyaan miday beer ku fashaan dadka muslimiinta ee muhaajiriinta iyo mujaahidiin muxtaramka ee shacabkaha biyo dhaamis bay ka dhigaan kulligood way addoonsan caryaa hadla guriyaa joog dhaha ayb cibaad allahi khawlan wa maal allahi duwalan maalka ilaahayna shay ayaga ku wareega oo reer banu umaye reer keliya kuwa ayagu ay leeyihiin buu noqon haya o la istaagay almaalu maalunaa walfayu fayunaa man shi'naa acطaynah waman shi'naa xaramnaa so inaga soo marray ma ahay nabiga howlahan waa sii sharxay intaa maxaa ka daran maalkiina hawl khaasa iyagoo ku wareegtay ka dhigan hayaan addoommahana way rigaysan hayaan kitaabka ilaahay maxay ku samayn waa kitaab allaahi daqalan kitaabka qur-aankana gabaad ay ku dhuuntaan bay ka dhigi lahay ku dhaqmi hayaan asalkiisu waa geedaha badan ee madaxa isgeshiya loogu dhunto dugaag iyo dadka loogu dhunto marka kitaabka le cimilgal bay ka dhigan foodaysaan oo ku dhuuman lahay ku dhaqmi maayaan waa farabadanya maanta dad cilmi iyo diin ku dhuunta dalalan ka dhigtay iyo galbaad dadka lagu siro ummadda ku rigaysta adduunka waa dhooban yihiin jamciyaad iyo hay-aad iyo jamaacaad iyo muxuu ahaayey baad maqlaysaa iyo culumo iyo caamo waxay u socdaanna mararka qaarkood meeqaa mutamaraadka adduunka lagu qato ma aragtaa yurub tag oo caalam alcarabi meel kasta waa saas waayi mayse kitaabka ilaahay nin owrka ku kacsan haya waayo mayse kitaabka ilaahay mid ku cimalgelahaya sidii libaax muxuu ah neef intuu dilay <laughs> loo cimalgelahayo cimil baa intay loo odo loo waaba qoriga afkiisa loo soo jeediya waa taqanaad xagga duk dukoosadkana laga mara haddii kale u ku urinaya malagaabaa galay marka niman kitaabka ku cimalgelahaya adduunka dhooban nabigu waa sii sheegay iyadoo sidaa tahay adugu xaqa ah ku saaran iska gudo ayb inakum sataroona bacdi ahara wa umuuran baad arki tunkiruunaha iyo arrimo aad la yaabtaan inkirtaan qaaluu famaa ta'muruuna ya rasul nabi allow maxaad nafaraysaa qaala adduu ilayhim xaqahum was'alu llaha xaqakum qolyaha marka nabigu u sidaa leeyahay waa nimaan weli aan gaaloobin qolya wuxuu yidhaha laska celiyo goorma haddaad gaalnimo ku aragtaan hunaaka farq nimanna waxaa weeye nabig wuxuu la adeeco maa aqaamuu fiikum kitaab allah ayib fi saxiix muslim xadidkaa garanaysaan hala maqlo hala dheeco ma ma aqaamuu fiikum kitaab allah kitaabka ila intay toosin hayaan hala dheeco quraysh alaimatu min quraysh ma ida اsturximu raximu wa xakamuu cadalu ayib aimada iyo madaxweyneyaasha ummadda waa quraysh saddex xaal inta hadii laga helo haddii markii naxariis iyo deganaansho iyo dabacsanaan iyo dhimrin la weydiiyo iyo shafaqo iyo danqasha laga helahayo oy niman qalbi agoo faajiriinoo jabbaan aysan noqonin naxariis hadday leeyiin ma idasturximu raximu ayib iyo wa idaa xakamuu cadalu faqra kale xadka la socotay lakin hadda waaba laqsanahay iyo markay ummadda xukumahay hadday cadli ku dhaqmi waayaan waa ilaahay subxaanahu wata xilka waa ka qaadahaya maalinkay cadaaladii ka tageen oo naxariistii ka tageen oo kitaabka rabbi ay ka tageen baa ilahay kala tuuray qurayshkuna ma u dambaysa xaggey ku dambayso quraysh ay nabigu waa sii sheeg nin kastaba exby date buu leeyahay almulku fii qurayshin saddexdaa intay ku dhaqmahayaan markay ka tagaanna ilaahay ximyar buu u wareejin reer yamaneed carabta adduunka maanta ku dhan yamaniyiin baa asal u qiimo badan meel kastoo la joogaba fi lxijaaz fi lkhaliij duwalka halganka maanta ayagaa u badan culummada adduunka maanta jirta boqol kiiba siddeetan waa ayaga usuul shoog usuulaha ka timid wey intay yeman ka tageen bay bakistan ilaa hindi ilaa indonesia dadki diinta gaadhisa waa yaman bay ahay waxay ahay niman ganacsato iska soco tujaar ah diinta waxa soo gaadhsiiya ee muqdisho iyo bambaasi iyo kasoo iyo zaylac iyo berbere ka yimid iyo muxuu ahay meelo ka kasoo deg ayaga ahay iska ganacsata haddana waa maqlaysa maalin la weydiisay oga daahireen muxuu ahay hirki ka kacya waa maqlaysa baylata inii ajidu nafs الraxmaani min haahuna bu nab sal slam ilaahay naxariistiisi baan ka dareemahaya xagga nafas hiy alquwa nabigu wa ashaara ila alyaman way soo socotaa way iskeenaysa marka adduunka n iskaga biyo keenaya adoo lambarkaad iska xagso adduunka waan hubaa waan ku biyo keenaynahay adduunka lambarkaada xagsada tareenka yaan laga dhicin ayib jabaqda meel ha yeedhaysan yaan loo bixin walaysa liwulaati اlamwaal xogow qanjiidhinta iyo qandhoofashada laskaga dulqaato lama waayo baasha qandhuufasho yar iyo xoogo qanjeedin iyo la waayi maayo marka hawlahaas loo dulqaata walaysa liwulaati اlamwaal qolyaha xoolaha gacanta ku hay ooma banaan shacabkiibuu sheeku la soo hadlay shacabki sheekhu waa soo dhagaabiyey dhagow ka raacay hadda waxaynu gelaynaa nimankii xoolaha loo geynay walaysa liwulaati اlamwaal qolyaha xoolaha maamulo ooma banaano omana ahan an yaqsimuuha xoolihii inay ku qaybiyaan bixasabi ahwaa'ihim kolba si ayagu rabaan ma aha daawjaas kan si kan u diid ma aha xoolaha waxaad ku qaybin ilaahay siduu doonahayo rasuulkuna doonayo kamaa yaqsimu lmaaliku milkahu maaliku siduu xoolihiisu u qayb u qaybin mayse xoolahaada ninkaa doontaad siin ninkaa doontaad u diidi kartaa soo maa waxaa laka xaqu tasaruf fii milkika laakiin xoolaha milkigaadi ma ah hooyadaana mala abbaana ma awalaa jalasa fii beyti ummihi wa abiih ilaa loo soo hadiyeeyey way hawsha xoolahan waa xoola muslimiin aduguna waardiyaad ka tahay washman baad ka tahay iyo boorigaar baad ka tahay staff muslimiin ba xoolaha iskale <clears throat> fa qolyahan wulaada fa hum baan rabaa umanaao qolya la aamino hanti loo dhiibay wey wa nuwaabun waxaa weeyaan ku-xigeenno wa wakalaa wakiillo wey laysu mullaaka xoolaha nimanka laha ma aha baasha waa inaad fahanto ninku hadduu weygiisi iyo waajibkiisa iyo xubinkiisa garan waayo waa musiibo xubinkaada waxaa weeye wakiil baa tahay waa lagu aaminay dadba wax kuu dhiibtay maalinkay kuu yimaada waxoosii say u kala mudnaayeenna usii laakiin wixii adu aad shaqaysatay ama aada leedahay ninkaa doonta sii ninkaa doonto ugu dhowow mid khania iskugu gee haddaad doonto aabbaha ku wareeji wiilkaada sii aday kuu taallaa ila waxdaa iska leh ayib iyadoo weliba la rabo sharciga in lagu maamulo ay waajib tahay haddana tasarufka aad ku leedahay iyo ku dhaqanka xoolahaada khaaska aad ku leedahay kuma lihid asaasan xoolaha islaamka ayb qaala rasul la sal l slam inii wallahi la uci axada wala amnacu axada nabi maxamed u fiirsa hadda nabig wuxu ilahay baan ku dhaartay anigu cidna wax ma siiyo waxna uma diido axadan wax u diida ma jiro iyo axadan wax siiyo wa inamaa ana qaasimu anu qaybiyaan ahaybu hunaaka farq bayn alqaasim wa bayn almuci walmaanic mucigu iyo maanicu waa ninka waxaan asago iska leh yamnacu man yashaa wa yuci man yashaa ama alqaasim waa nin xoolaha loo dhiibay oo la hebel hebel kala farqi baa udhexeeya qaasim waxaan hebel iyo hebel iyo hebel xerta iyo mujaahidiinta iyo masaakiinta iyo araamisha iyo waayeelada iyo indhoolaha iyo dadka calaanka ee boosaska ee curyaanadaa dadkaa uqaybaan kuuri waana kuu qoray xoolaan kuu dhiibay fa inamaa anta qaasim qaybiyaa tahay shardigaa laguu sheegay bidix iyo midig uma garamari kartid kama leexan kartid ama almucطi waalmaanic waa nin wuxuu asagu ilahay ku tasarufahay ama eedadaa la-aad ama aabbaha la-aad ama awgaasi ama ilmadeerta kule aday ku taalla laakiin wixii laguu dhiibay eed qaasimka ka ahayd iska ilaali wa ana qaasimun lastu mucطiyan walaa maanica adacu waxaan dhigi oon ku bixin xayu umirtu meeshii layfaray baan xoolaha ku bixinaya muhiimadda nabigaa kuu sharxaay nabigaale anugu cidna wax ma sii cidna oma diida waxaan ahay qaasim qaybiya aan kuwa maanta jooga maa maay itakaduu kitaab allahi daglan wa maal اllaahi duwala wa cibaad اllaahi khawala kaba daran kaba daran nafs shay reer sacuud baa qaatay ko iyo toban diyaaradood xaggee tageen faransiiskay ka degeen iyo mxuu ahaa ii sheegay sweden bay ka degeen sadde suntan beri bay soo joogeen habeen kasta waxay isticmaalahayeen saddex boqol iyo konton kun oo dolar calaa hotel habeen kasta saddex boqol iyo konton kun bil bay soo maqnaayeen saddex waxay noqotay bilyan iyo toddoba boqoloo kun oo eh, dollar bay noqotay aday ku dambeysay kan dooqankee musaylimat lkadaab musaylimat alcasr macmar alqadaafi lacanahu llah ayaa tegi teendhu meel ka dhisan malaayiin baa ku bixi malaayiin dollar baa ku baxaysa saasaa loogu ciyaarahaya dacmiga dhan ee reer galbeed iyo reer yurub iyo maraykan muxuu ku taagan yahay calaa duwal khaliij asita lix dawlad buu ku taagan yahay laba dawlado kamid a ah haday dha anagu bes bay naga tahay intaa kada ma bixin karo waa daalay garbi baan ka dhacnay maraykan waa kala dhaqaaqaya waa lagu kala tegay waa la yahay xoolihii ilahay sidaasa laga dhigay nafsa shay amaa dadkii mudnaa masaakiintii mujaahidiintii ahlu khayrkii hala qabto hala tarxiilo muslimka bangladeeshka ah iyo midka hindiga ah iyo midka bakistaaniga ka filibiinka ka indunuusiyaanka markay mukhaabaraadka iyo sirdoonka iyo amniga arkaan si wax malakumadu arkay u cararhayaan nin baa anagoo meel fadhina xarafka <laughs> banaankiisa koray buu anagoo lix naga dulbooday lix haw halkaa asa ku dhacay saawlaha ninka wuu jajabay wuu sii faragdulay carar nimanka u ka cararhaya gaaladu meeshay doonaan bay maraan say doonaan bay u tamashleeyaan kii ayaga la dilo intaasu malyan baa laga bixiyaa afrikaankii mozambiq mise zimbabwe way ahayd maxaan ka sheegiba zimbabwe soo ma ahayd zimbabwe afrikaankii markay dha ingiriisuna dhaafo waadna gumaysatana baabiisay wix hanti a soo wareejiya lafihiina la tago aala wadankeeni hantida annagaa iska leh habar kastoo ingiriisa iyo oday kastoo ingiriisa meesha wax ku noqday ama hanti laga qaada sacuudigaa bixiyey sacuudigaa firmeeyey kaash maxaa yeele liana aلsacuudiya wa britaniya dowlataani sadiiqataan miskiin iska xirow aan hawl la soconi iyo wadaad soomaaliya oon hawl badan fahmayn iyo sacuudiga ku difaaci ku nafbixi wa nimankan gaalo wey islaamka wax uma hayaan ama الshacb wاlmujtamac shacab islaamiga qiimo badan weeye waidaa xakamna calى الsacuudiya fainamaa nacni alxukuma alqaa'ima dadka waa in la kala fahmo hawsha markaan soomaaliya saaranahay shariifiyo kooxdii baanu u jeednahay shacabka reer muslimiinta ah ee bulshada xamar joogta kama hadlay markaan reer puntland saaranahay faroole iyo maxaan ka hadlaynaa kooxdiisa haddaan ka hadlayo somalilan waxaan u jeedaa riyaala muxuu ay sheegay ninkii meesha haysta riyaalo kaahinayo kooxdiisa haddaan jigjiga ka hadlay ina ilay kooxdiisaan ka hadlahaya mise waa laga qaada shaydaanka soomaaliya isaga ma joogo nafsa shay markii qadiyad laga hadlo ummadda baa la baabi balaayadan baan umadda kala hadlayna ummadda nimanka halkaa xamaga ku dhegan ee gaala kula saaxiibay dhiiggoodi iyo dhacaankoodi hantidooda baanu ka hadlaynahay kama hadlayna bulsho islaami oo iyada ummadda taageerayso ummaddu wadaadaba ay ka imanayaan ummadda halgamaysa iyo mujaahid agg shacabka ka yimaadaan marka laga hadlo muxuu ahayy koox faraacina ah baad dhahaysan ummadda baa la tagfiiriyey xilli aad wax fahantaan waa fogta insha allah laakin ilahay waxba kuma ayna rawaahu الbukhaariyu can abi hurayra radi allahu tacala canhu bin xadiidkii hadda aynu sheeku sheegnay buu ihi bukhaari baa soo saaray iyo keyrkiiba binaxwihi wuxuu yihi sheekhu fahada rasuulu rabi اlcaalamiin rab اlcaalamiin rasuulkiisi waa kana nabi maxamed aha sal ly slam qad akbara sheegaya ama sheegay anahu laysa laysa almancu wاlcaطaaءu biiraadatihi waاkhtiyaarihi anahu laysa almancu wax udiididda iyo wlcaطaau wax bixinta wax siinta laysa maysan ahaanin biiraadati nabi maxamed doonidiisa iyo wakhtiyar soo isagu doortay ee nabigu waa maxay waxaa weeyaan waa qaasim ilahay baa dha qayb halkaa halkaas dhig kamaa yafcalu dalika almaaliku sida maaliku uu ku sameeyo xoolaha iyo adduunyada aladii maaliggaasoo ubiixa lahu loo banayay atasarufu ku dhaqan fii maali u ku dhaqmo ninka maaligay xoolaha iska leh ninkuu doonuu siiyaa kuu doonu ugu deeqaa ninbuu kula xidhiidhaa midbuu kula saaxiibtimaa midbuu ka gooyaa ilaa asaga wix iska leh laakiin adugu waxaa tahay qaasim qaybiyaa tahay masaajidka marka laga baxaa nin bay toban kun kun dad qaado masaakiinta alhidaaya siis kor taagaane masaakiinta u qayba kun kun shil usii shan kun xagga dambe shanna balbalqi ma ku banaan tahay abadan xaaraan toban miskiin oo hidaaye hesiiska hor taagan baan kuntada fiiriso midka u liita kun kun shil ushi toban ruux maxaad saas laftigeygaa miskiine toban kun xagga jaabka dambe shanna balbalqi yani khalad wey lanna waa laguu xaday dadkaasi toban miskiin halkaa taagan si baa lagu yihi kuwa xataa jooga mxuu aha masud bilaal si laguma dhihin yaani marka waxa aad leedahay ku dhaqmayso iyo waxa laguu dhiibay cid kale si lagu yidhi laba kala baab wey laakiin baryahan dambe waxaa iska jira nimaan hantidiisi iyo hantidii islam kala aqoon bal waxaa jooga kuwa aan waxoodii wax kale aan kala aqoon sida qolyahan sawaaxligan dhex joogno adoo daba socda bay nin hore wax ka dhacahay uu qaadi bahatiyaanku buu le bahatiyaanku oo bahatiyaanku muxuu ah wax xaaraana ma jiro waxay dhacaan iyo waxay dhadaan iyo wixii ay helaan kulli waa nasiibkii ba ku hayaan hadda marka bahatiyaanku baa badan hawsha aada laskaga ilaaliy aada laskaga ilaaliy kama yafcalu dalika almaliku aladii ubiixa lahu tasarufu fi maalihi wa kama tafcalu muluk bu sheek waa taabanhaya sida boqorradu ay yeelaanbu boqorradu maxay sameeyaan aladiina yucuuna man axabu wayamnacuuna man axabu boqora maxaa lagu yaqaana ya abqadu miyaa idin qoran doosaa fiican baan imanlaya ila tii hore axabu ahayd aladiina aniga labadaba axabu bay iga dhiga laakiin waa iskeenaysa ninkay jeclaada inay waxudeena udidahayaan wy leanna mancigay jeclaan hayaan laba macna baa sax wey waxay wax siin ninkay jecel yihiin waxay wax u diidin ninkay necab yihiin ama waxay wax u diidin ninkay jeclaysa inay wax u diidaan ayib waa dhaqanka boqorada wey dhaqan gaalo dhaqan islaam ma aha dhaqanka asaga wainamaa huwa cabdullaahi adoon ilahi wa nabi maxamed yaqsimu lmaala biamrihi ilahay amarkiisa buu ku qaybinhaya fayadachu xayu amarahu llahu subxaanahu wa tacaala sidaas wey nabigu waa sii sheegay xataa cumar baa sii sheegay xooluhu inay maagi dambe qoli yaroo qureysheed intay ku soo haraan ummadda ay ninkii doonana jidiinka ka goyn ninkay doonana ay siin hayaan maan cumar ka horen fii khilaafati markaasu yaa abaa kan maaluka bu i xoolo maxaad leedahay waxaan idhi bu i laba kun iyo shan boqol oo neefoo adhi aan ii joogto oo iskugu jira geel iyo lo iyo adi saddexda meysiba waa i dareereysaa maa dhibu wuxuu hi waxaad yeelaysaa intaad geel iyo lo iskaga kaadiso fatakid shaaa adhid yeela bui adhi tabco fa yuushiku an tajia ughaylimatun min quraysh yamnacuna alcaطaa'a wuu sii ogaa cumar hawla waa hayaa waxaa dhow wuri mar dhow inay timaado ugaylima min quraysh maamulo iyo niman muxuua dhalinyaro ah oo qureysheed inay xilka qabtaan iyo dowladda la wareegaan oo duqeydu qureyshyada anugoo ka tirsanaa iyo abubakar iyo muxuu ahay cumar iyo cuhmaanba iyo caliba meesha laga waayo niman yar ku la wareegaan baa dhow wuri marka ay wixii cadhaha ah iyo sadaqaadkii iyo faygii iyo qaniimadii iyo xoolihii tabinada iyo caawintoo dhan ba ay ummadda u diidaan o jabka damagashadaan samaysa bu ool waa xadii saxiixa wey buhaari baa soo saaray fi adab mufrad wa ibnu maciin fi taarikihi biraayat duuri marka xadiis sugan wey yaziidna abi sufyaan oo markaa waali shaam ka ah baa cumar looga shakay waxaa la yidhi markuu cashaynaya maalinkuu qadaynhayo intaasoo noocoo raashinu cuna xoogo baasta xoogo bariisa hilib muxuu ahaa falfal ah mid la shiilay mid kumbis ah intaasoo nooc saxan qaad mid kala keen saxan qaad hawsha cumar uu la yaabo wuxuu ma dhowr raashin buu cunaa haa markuu shaam tegay baa looga sheekeyey ille mar wa ka booqday shaam laba goor buu booqday ninkii u shaqayn jiray u khidmayn jiray yaimas raashinka kuugiisi dabaaqi raashin kadan jiray ya wuxuu ihi xilliga cashadiisa iyo qaydiisa marka la gaadho oo xisaabuhu ay bilaaban hayaan iisoo sheeg buu amiirkii baa yidhi ma khilaafi karo moogta sirtana ma bixin karo dadku dad iska umanay ahaayeen wuxuu ihi marka hawsha u diyaariyey wuxuu dhan u goglay wuxuu yaa mamuun hadda way hawsha <laughs> cumar baa soo kacay buu la soo fadhiistay raashinkii baa loo keenay wayba cuneen kii baa la qaaday ku dan baa la keenay cumar wuxu kana muxuu ah <laughs> iska wad buui waa ilahay nimcadii weeye cumar xu an cuna meebla iska wad tii buu td wax ka cunay haddana mid saxan saddexaad baa la geenay oo nooc kale ah afiirinhaya mid afraad baa la keenay kadib faraxalkii baa ku xigay iyo shaashaha iyo macmacaankii wixii yaraabaa ku xigi cumar marka wuu la hadlay wuxuu ku yidhi allaha yaa yaziidn abi sufyaan buti ilaahay ka cabsabo yaziidow acaamun bacda acaam ma saxan baa saxan daba taagan ilah baan wladii nafsu cumara biyadihi wladii nafsu cumara biyadihi lain khaalaftum can sunnatihim layukhaalafanna bikum can ariiqatihim buuhi ilaahay baan ku dhaartay haddaad sunnadii nabi maxamed iyo abubakar iyo cumar iyo khilaaftaan buuhi idinkuna wadiiqii islaamkaad khilaafaysaan dulli iyo baabaad ka qaadaysaan bu raashinka la isku baad wanaag moodaysaan bu hawlaha naga timirtaanada iyo biyaha naga qabo iska caadiga ahaa iyo baahidii iyo daacadnimadii haddaad gara martaan buui ood raashimiya saxana ku bedeshaan ilaahay baan ku dhaartay dariiqii nabi maxamed gafaysaan bu runtii ay noqotay xoogu naxariis baa le baasha la waasi waasicintaa la edaaba eeda la edaa adarka waxaa soo in maaraka fi kitaabi zuhd bisanadin saxiixin mutasil idan sidaas wey wahaakadaa qaala cumar khaaab sidaasoo kale cumarna odhan jiray oo hantida iyo xoolaha muslimiinta waxa anugu leeahay ma ahe waa ammaana iyo xil aan hayo ummadda u qaybinhaya buu taagnaan jiray sida nabigu uu yidhi ilaa khulafaa urashidin ku magacaabay bilaash maa hawsha ayada wuxuu nabigu yihi sunadayda iyo sunada khulafadaan ku dhiga dheeldheel maa hawsha wax la og yahay wey wahaakadaa qaala cumar lirajulin wuxuu ku yidhi rajulun baa licumar ku yidhi ya amiir almuminiin law wasacta calaa nafsika fi nafaqa cumar islaamkii oo dhaqan oo bangiyadu buuxaan oo xataa seere iyo beer u sameeyay afartan kun oo neef afartan kun oo neefoo geel iyo lo iyo fardo iskugu jirta ayuu xataa seere weyn u sameeyey sharmo lagu ilaali lagu dhaqaalayo hantidaasoo ugu talagalay in lagu duulo mujaahidiinta laga caawiyo masaakiinta asagoo hanti halka ka maracayay oo yoom waaxida masjidka nabi maxamed oo dahab iyo fidlaa qaybinay yu haddana biil ha noolaan ha dhiban kafaafan cashaawaqadu ku noolaa markaasay la hadleen saxaabadheen iyo taabiciin fara badan cumarow sidan ma isu dhaanteed oo xoogow biilkaada yar kudhist haweenkii baabee madoobaade nin quruxsan baa nin madowguna waagi dambe cumar dharbaanu yeeshay ama haaro waxa loo yaqaano dayib inaguna mid kasta markuu xil qabtay buu gudanhayaa dhicir buu noqon roobla buu noqonayaa baasha roobla dhac mataqaanaa baal gudoolaya roobla baa jirto markay roobku da la socota taasoo kale noqona goofanu noqonaya xabad goofan oo meel taalo noqonaya maxalaal buu ninka ku cayilo xaaraan buu ku cayila haaliban ciyaadan bilah wuu isbedelay nin madow buu noqday oo haaro leh ayuu noqday maxaa yeelay waxaan waa xoolo islaam bal isagoo tukanaya iyo walbahaarka ka haya hantida islaamka wuxuu hi inii inii wuxuu la uxaasibu jizyata albaxrayn wa ana fi salaa anoo tukanaya maalin waxaan xisaabiy baxrayn jizyada ka iman lahayd o dhan iyo qaabkan uqaybin lahaa culayskay ku haysa hantidaas cumar iyo wixii ka saar ilahi baa ogaa subxana watacaala aduguna abadan intaan xagga u fuji kan hebel intaas sii maca asalaama walaadhos ka tag maxaad ahayd adugu waa intaas warkaadu yaa amiir almumin low wasacta haddaad u waasicin lahayd oo kordhin lahayd bu calaa nafsika fi nafaqati biilka min maa illaahi tacala suma ficnaateen maad xoogow maalka iyo biilka aad ka qaadan bangiga islaamka kordhisid buuhi xoogow gacanta isu kordhi cidna kuu diiday mayse faqaala lahu cumar atadri maa mahalii wa mahalu haaulaa'i buui miyaad garanaysaaba aniga iyo muslimiinta meeshaan isku joogno waxaa noo tusaale ah ama noo maamaaha ma garanbo aniga iyo muslimiintu hantida noo dhaxaysa qaabkay taan kaaga sheekeeybu jaahil baa tahay ayib wuxuu ihi ka maali qawmin baan nahay buui fii safar kaanuu fii safar dad socoto ah oo safar ah fa jamacuu minhum maalaa maal bay iska soo ururiyeen biilkii isku soo dardar adug boqol dollar keen kana boqol dollar xaj baa loo socdaa kana inkeen laba kun bay noqotay nin baa loo dhiibay markaan shaacabna bixi markaan qadayna bixi hotelkaan seexana adugu bixi inoo xaji biilka waa nin la aaminay lacag isku dardar ah oo la soo uriyay baa loo dhiibay wasalamuuhu ilaa waaxidin yunfiquhu calayhi oy u dhiibeen marka waaxid ayaa kamid oo ka biila una yaryareeya fahal yaxilu lidalika rajul bulcumar ninka asaga biilka intii la urushay loo dhiibay ma u banaan tahay an yastaaira canhum inuu kaga goy noqdo dadkaa muslimiinta xoolaha u dhiibtay min amwaalihim ma banaan tahay maya buui maya haddii intaan baan u hayaa buui waagii dambe markay ku adkaatay waagi hor wuxuu bilaabay inuu saxo ka qaadan bankiga muslimiinta oo asaguu shaqeeyo xoola yar lahaabuu rogrogahayay hawshii shaqada yarayd iyo isu keeni waay xilki isagaa qaadi ah isagaa abaandoole ah isagaa amiir ah isagaa imaamka salaada waa imaam muxuu ahaaye waa wasiirka maaliyadda waa wasiirka amniga waa gaashaandhigii waa kii iclaamka wax kasta saa u taagan ile maogtahay dadka hore muslimiinta xeelka qaban jir nin intaba noqon karaa laga rabay fii aakhir khilaafati cumar ayaa qadaha goyn laga dhigay isagaana markuu cali bu udhiibay qabo qismiga qadaha iga qabo wixii qadaa ah, adugu intaas meel suuqa ku taalla marka meel yaroo dersa uu ka samaysta kaana yaqdi bayna annaas suuqii madiine wey balbalo yar oon miis lahayn oon kalime iyo buug bugaag lahayn oo kalandar usan olin iyo sawirkii madaxweynaha waa socota hawsha iyada halkaasoo qaadi ka ah waxaan hawshu waxaa weye ummaddu inay diinka ku dhaqanto gurye iyo cimaaraad iyo waraaqla dejiyey iyo laayaxaad iyo qalin meel suran iyo calan yaroo meesha taagan hawlahaas waa hawla shayaadiin wey ayb muhiimaddu waxaa weeye inaad diintu ay socoto midba wuxuu i imaara islamiyan ku dhawaaqayn waxbaan ku dhawaaqin baa ku uri maxaa ku dhawaaqo kaa maqan hawshaada wado diintadana ku dhaqan ummaddana diinta gaadhsii miyaad ka maqashay nabi maxamed imaara islaamiya faclamuu maanta dowlad baa dhalatay abad madiina ma maalinku nabigu soo galay iyo maalinku ka baxay isku xil bu qabanaya soo ma iclaan iyo waxbaan dowlad baan ku dhawaaqay imaara timid iyo khaliika inay dhibba kugu keentaa laga yaabaa inay dacaad baan kugu furtaa laga yaabaa soomaaliyaday kaa dilaantaa laga yaabaa gaalaa inay soo duushaaba laga yaaba khaliigka warkaa joojiyo ummaddu kitaabka ka amar qaadato bugna ha kaaga amar qaadato dee doonayse hawshu tanfiid alacmaal wey wa shariica laafitaadkii lawaaixda iyo waxbaa meel dhejinna iyo baal baan ku dhawaaqaydu waa iska faniyaad wasaa'il wey tasbaxu fi bacd alaxyaan wa taqbaxu fi xaalaatin ukra marka waxaa weeya hantidaani qaabkaasaa loogu talagalay waagida marka cumar wuxuu sameeyey wuxuu ihi shaqadii waxaan isku keeni waayey iyo dawladdii waxaan samaynaya inii ajcalu nafsii fii maali illaahi ka qayimi maal yatiim buui waxaan ka soo qaadayaa buui agoonka xoolihiisa ninka maamula sharcigu muxuu ka yidhi faman kaana haniyan falyastacfif faman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf ninkii hani ah faraha ka qaado hantida agoonka ninkii laakiin faqiira gacanta ha la gashado weliba si macruufo wanaagsan oon ku tiigasho lahayn oon xadgoob lahayn markaasu wuxuu ku yihi saxaabadii inii anzaltu nafsii min maali اllahi manzilata qayimi qayim اlyatiim in istagnaytu canhu taraktuhu wain iftaqartu ilayhi akaltu minhu bilmacruuf ibn abi shayba soo saaray iyo ibnu sacd fi طabaqaat bisanadin صaxiix alimaam alkarabisi asagu wuxuu soo saaray bisanadin صaxiix ana أkbirukum bima astaxilu min maali الlah ma axuju calayhi waactamir waxullatay الshitaaءi wاlqaydi waquwatii waquutii waquuta ciyaali karajuli min qurayشhi laysa biaclaahum walaa biasfalihim isna xadis ahar saxiixa wey wuxuu aan idiin sheega ui xoolaha iyo bangiga xoolaha yaallay muslimiintu leeyihin waxa iiga banaan aan ka banaysanayo waxaan ku xajiyo wax yar way xajku boqol doollar xilliga kumaysa xajiyi jirin safarkaa yar ee afarta boqol iyo siddeetan kilomitr ah ee madiina maka udhexeeya iyo saadii lasii cuni lahaa koronkortii lasii karsan lahaa iyo cusbada iyo milix iyo halal timada iyo in yaroo biyoah iyo kusoo noqosho wey wax yar waxaan ku xajiyo ama ka cumraysto ko iyo laba dhudood oo midna aan xidha buu ihi xilliga kulaylaha midna xilliga qababaha waxullatay ashitaa'i walqayb waa laba isku joog isku joog waxaan xidhan buu ihi xilliga qabowga ashitaa isku joogna waxaan xidhan xilliga alqayd waa xariga kulaylka marka la gaadho waa sanadan laba isku joog wasakaysan habeenka wuu dhaqan haya markuu dhaqdo wuu wari tii kaloo isku xidhhaya markay ingegto aroorta ku shaqo tagahaya sanduuq dhan oo boorsa kamiis iyo cumaamado iyo muxuu ahay intaaso ayib kastumooyinkeeda keliya baa u baahan gabadha jaariyadda ah inay muxuu ahaay maalna dhaqo labiiyo toban xabo lix sideed kastuumo iska daa marka dharkii wakiiba jooji funaanaha yararka tishaadka ah meeqa wey labaatan soddon a ku dhow awaali wey waaas waxaa kaloo i raaca bu i raashinkayga iyo raashinka carruurtayda oo weliba u biisha bu uhi karajuli min quraysh nin qureysheed oon u sarraynin quraysh u ficnayn xaggana aan u liidanin dhexdhexaad u fiirsaa asigaa madaxweyneah qurayshta kale noole hantiilayaasha qaabka u noolaan maayabo say u nool yihiin ninka u liita dhulka yeelana kami lamid noqon ma dhexdhexa intaasa iga banaan buuran ka banaystaa bangiga islaamka innaga waxaa way kimadi loo dhiibeyba miiqu dhistay daarusalaam maxaa ka dhisay nairobi malaysia muxuu ka dhisay carabaha dhamaaday wey waaba rag boob aba waa boob yay yaacaysa oo xogu xoolo goosad ah mooye niman islam wax uga maqan maaha waxumila ilaa cumar cumar waxaa loo keenay maratan radiallahu taa maalun cadiimun min alkhumus khumuska haniimada maal ah oo fara badan baa loo keenay khumus اlhaniima faqaala wuxuu i ina qowma qolyo addu lamaanata fi hada fi hada laumanaa bur ilahay baan ku dhaartay qolyo buu ihi ammaanadii khumuska keenay maal badan oo khumus ah haniimo intii la qabtay gaala ay ka jabtay oo laga ceyrsaday oo lagulaga dagaalamay shan meelood meel wey afarta kale mujaahidiinta loo qayban iyo khaaniimiinta alfaatixiin hal khumus oo meel ka mid a ah wuxuu noqday xoolo fara badan cumar baa loo kamid inaan la keen waa faygi baa le marka lilaahi walirasuuli walilqurba waynu gaari doona halkaa ku bix baa le markaasu cumar layaa maalka fara badanays muxuu ahaa majizya maya mansadaqa maya waa fay baa layihi wuxuu hi qolyaha gutay buu uhi waajibka ilaahay fi hada alfay ee isagoo intaa leeg iisoo dhibay ii keenay la umanaa og waa niman aaminiin a ah buui oo diinta lagu aamino fa qaala lahu bacdu alxaadiriin raggii jooga qiima waxay idhahdeen inaka addayta alamaanata ilى اllahi tacaala faaddow ilayka alamaana walow ratacta laratacuu jawaab saxa wey wuxuu ninkaani inaka addayta alamaanata ilى allah adugu amaanadii baad ilahay u gootay caadil baad noqotay cadl fi اlamwaal fi اlwilaayaat fi kuli shay markaas iyaguna ammaanadii guteen bu waxay kugu og yihiin inaad daacad tahay oo shiilanka ku soo gaara aad u qaymisay kasta si daacad ah maxaad ka sheegaysa fi lbukhaari imaam bakaari wuxuu wariyey maalin maalmo ka mid a ah. cumar oo socda oo ka baxay gurigiisii oo suuqa u socday gabadh ka horta ka daba orday markaas marada ku dhegtay gabadh yar oo oo laba dhal meelaha taqriiban quruxsan markaas yaa amiir almu'miniin waxaan ahay bay tihi bintu khafaaf aw khifaaf ibni imaa alkhifaari caruur saddex ama laba ii joogtoo baahan bay tiri aabbahoodna dhintay nadyacay marahayaan bay tiri baahi baan oga soo tegay xagga dambe aysan shidan ilahay baa u maqan intaasay u sheegtay nin la socday baa wuxuu yihi horta amiirka sii daa maradiisa way sii daysa cumar wuu islaabay riti weynoo gurigiisa ku xidhnaa bintuu soo qabto oo keenay oo fadhiisiyey buu laba xashimadoo waaweyn saaray laba gad eh, laba kintaaloo waaweyn oo ayuu saaray koosaarna dusha oga saaray ritigii gabadhi wuxuu hi kaxayso inta uu kaa dhamaan intuusan kaa dhammaanin wax kalaa kusoo gaardo insha allahu tacaala markay dhaqaaqo ritii kaxaysatay y waxay dhan ya amiir muminiin wax yar baa ku fillaay riti dhan oo socda iyo xashimihii iyo koosaraarti baad saartay wuxuu ihi iska aamu jaahil baa tahay bu ila hadle mar dambe maaa miyaa taqaanaaba gabadhaan inahaa dakarat nasaban qariiban nasab dhow bay sheegtay buu hi aabbaheed khafaaf ibnu ima ima alkhifaari iyo walaalkeed y waxaan xusuustaabun ayagoo xasni dhufays dhanoo qalcad loo geli waa intay isweer ka qabteen oo isbuucee dal fadhiyeen waageedba gaala intay jabiyeen haniimada ay soo qaadanaya fay keeneen baa naloo qaybiye buuri gabadhan gabadha taqaana maaha buur aabbaheed iyo walaalkeed xoolahay keeneen gaala ka keeneen baan anagoo madanisoona qaybsanay bu oras ka tag bu dad ma kala taqaanid ahlu jihaadka lamid ma aha ahl muxuu ahaayey ahlu calolaadka lamid ma aha meel laga fadhiisaba maalin kale yaa madiine waxaa la keena dhar baa la keenay qiimo badan oo xijaabo ah dumarku dharkooda markaasuu qaybiyey qaybiyey markay dhammaadeen gabdhihi o dhan ba arad baxeen illa waxaana soo gala anu waa qaybanayna mota dharkii baanu qaybin bariiskii baanu qaybin caagadahan waanu qayb hadii loo baahdo baahida bulshada adeeg bulshada loo adeegahaya markuu dharkii qaybiyey yaa waxaa soo hadhay mara fiican oo isku jooga nacamalayaal lama waaye ma og markaas qoy waxa ya amiir muminiin waxaad ku arad bixisaa binti rasuuli lahi sal ly slam gabadhii nabi maxamed si baa la yidhi waxay u jeedaan kalhuum bintu caliy ibn abi aalib bay u ayib gabadhaas baa la yidhi ila nabi maxamed bay qaraaba yihiin halkaas bay oga dugsan wuxuu la siin mahaye waxaa u mudan buuhi haweenka maanta yimidaan dharka siiye waxaan ka dhex waayey habartii weyneyd ee laodhan jira umu sulayd ma arag bu umu sulayd baa iskale umu sulayd ha keeno ma waxaa le gabadhan yaree shaabada ee kula joogta ee bintu muxuu ahay aali beyti rasuulillaahi baa ka mudan aamo sabir ma taqaanaan umu sulayd miyaa taqaanaan bu maalinku uxud aan dagaalamaynay sibraaro biyoa iyo cashuumo biyay keenaysay bu iyadoo la ordi oo weliba laxaatanaysa oo intay marada gaabsatay kubkeeda u muuqdo baan garanhayaab ordays oo biyahaas ushubaysa oo daadinays oo kolba noo shubaysa anagoo dagaalamayno marka umu kalum hadda soo ruclaysay bu la siin mahaye igu yeedha bui mxuu ahay umu sulaym marka cumar asu saas iska ahay xoolaha xataa wuxuu ku qaybin jiray halganka iyo dayaanada iyo waxqabadka iyo fadliga wiilkiisa ibn cumar muhaajiriin wuxuu u qoray nin mushaarka xoolo intay bateen ummadda loo qaybinay kii xaa dhashay waxbaan u qori jiray waagaan maogtaad ayb wuxuu u qoray eh, mhaajiriinta wuxuu u qoray nimka laba shan kun oo dirham buu u qoray bil kasta inuu qaato ama sanadka taqriiban shan kun oo dirham ansaar wuxuu u qoray min afar kun wiilkiisa ibnu cumar wuxuu u qoray saddex kun iyo shan boqol muhaajiri buu ahaa maka loo firi maxaa ka maqan kun iyo shan boqol baa ka maqan ilan shan kun muhajirinta u qoray ansaarna afar kun ibn cumar wuxuu u qoray saddex waa sidee ba alaysa min wuxuu idhi asagu aabihii iyo hooyadiibu la soo hirooday buuri ibnu cumar nin reerkooda la socda ahaa buuri markii la yimidna hooyadii baa deganayd aabbihiina waa noolaabu nimanka rafaaday ee faramuraxa ku soo baxsaday ee markay madani yimaadeenna ahl aan imanin iyo asagu ma karaan bu waxaa la yidhi haday saa usaamatu bnu oo wiil yar ahaa oo xataa aan soo hijroona isagoo dhawarka lagu wada meesha la keenay baa shan kun u qortay baa layihi usama nebi maxamed baa ibn cumar ka jeclaa bu usama wuxuu ahaa xibu rasuulilahi wabnu xibihi aniga cumar iga jeclaabu marka ninkan fooda labanka yarka baraa ka qaadab noocaasu ahaa marka gabadhan aabaheed baa halgebi jiray iyo walaalkeed baa mujaahid ahaa iyo ayadaa hadda kor biyo dhaaminaysa iyo gabarh diideed bay hawlahaas wax ku qaybin jiray ilmadeerta soo dhow u dhiiba xoolaha tan yagayd lama yaqaan iska tag hawshaas waa hawlaha soomaaliyeed hadda yaallo wey nasal allah salaama wuxuu i waay ninki wuxu hi walow ratacta haddaad adigu fasaadi lahayd ay low aad jaair noqon la alradacu huwa alfasaad haddaad fasaad la iman lahayd iyo muxuu ahaaye butlaan iyo iyo jow la ratac iyaguna waa fasaadi lahayd ayib adugu haddaad nuxun noqon lahayd iyaguna waa xumaan lahayeenba wayanbagii waxaa haboon fasalka aan gaari an yucrafa in la ogaadaa fiican buu i marka la maraya maamul iyo siyaasad iyo duwal la marahayo ana waliya اlamri ninka mas-uulkiiyo dowladd iyo xukuumaddu ka suuqi suuqoo kale wey dowlad iyo xukuumad waa suuq maa nafaqa fiihi wixii suuq ku leh ee ka socda maa nafaqa fi ay raaja wixii marka suuq ku leh magac ku leh juliba ilayhi waa loo keenibu suuqoo kale maxaa maanta socdo oo saylada geelaa loo baahay geel baa lasoo dhowahaya khudaartii baa goday khudaartii baa la keenahaya dhar la-aan baa la ahaa nairobi dharkii baa la keenahaya nin walba meel kala soo ordahaya dawladdu iyo maamulku iyo xilalku waa ka suuqi maa nafaqa fiihi wixi suuq ku iyo socod ku leh juriba ilayhi waa loo keeni haakadaa qaala cumar cabdilcaiz sidaas cumar cabdilcaiz alkhaliifat araashid alkhamis fain nafaqa fiihi sidqu dawladda hadii run lagu yaqaan walbiru same lagu yaqaan iyo walcaddu garsoor iyo cadaalad iyo walamaanatu hufnan iyo daacadnimo juliba ilayhi daalika loo keenaya waa saas shacabku way ku fiirin ninku muxuu aha waa wadaad wey wadaad miya ha cumad baa loo soo qaada qamiis rumay dheer baa meesha la qotamin hayaa ayb saacadda midinta lagu soo xidi sarwaalka loo gaabsan indhaha lastaba dhigay si fiican baa loo tukan diyaar wey wixiis waa bixinhaya nafsa shay ibnu cumar addoomihiis waa inaga soo maray adoomo badan buu lahaa addoonku ku arkay inuu salaada ku fiican yahay oo salaatuliilka tukan hayo oo qur-aanka akrinayo wuu xorayn jiray markay xoroobaan yay salaada ka tegi jireen markaasa waa ibnu cumar oo nimankan tukanhaya iskala bixinhaya waxay rabaan inaad xoraysaa bay doonahayaan salaada way kugu sirhayaan iyo ixsaankan iyo wanaaggan daacad kamaa waxay rabaan inay xoroobaan wuxuu i man khadacnaa biاllaahi in khadacnaa lahu buui ninkii ilahay nagu dhakray ilahay nagu sira bui waa u sirmaynaa baraa ka qaada ninka si fiican u tukada hagaaga ee toosa waan xorayn buur man khadacanaa biاllaah in khadacnaa lahu idan waxaa weeye waa lagu eegahaya dawladdu waa dawlad islaami a ah. qolya hadda soomaalida gabdhaha somaliyed mesha ka taga say u qaawantahay boobi u qabto gaaris bay iska tegi way socon waay socon mxuu ah ilaa mxuua isheeg dhadhaable waayo kenya dhooble marka la sii gelaayo bah xijaab diraacayn oo culus bay barsada kala soo baxaysa ayib maca alkhufazayn bay gashanaysa ilaa xamar ayay tagto way xijaabanta markay qaybta shariifka u wareegtay wax dhigaysa xaqiiqa waaqaco jirta wey inta meelahay wadaaduhu joogaan ay marayso waa gabadh xijaaban oo asturan oo qiimo badan wey shacabku sidoodaba dawladda eegahayaan dawladdu ma dawlad khayaano oo tuugo ah ayaguna waa ka darahayaan dawlad daacad oo diinta ku saxan miya hawlo ba oola iman hayaan annaasu calaa diini muluukihim bilaash looma dhihin dadku kolbo dawladda iyo maamulkay ku diin yihiin taa ogow ayib juliba ilayhi daalika shacabka o dhan run bay kuu sheegi ixsaankay ku dadaali way tukan waaban xusuustaa annagoo safar ah baan luuq waagii wadaaduhu joogeen ninety sixki taqriiban markii ugu horraysay bay ahayd annagoon soo gaarin yaa toban kilomitr markii magaala lagu so dhow yahay baa baaburka la istaajiyey rumi baa lala soo baxay waada rumayday ninkii qayl war maay nimanka maay u dalleeyihin wixii an ragga qaylihiiso dhan baa rumaynhaya biyaa lala soo baxy waa la luqday waa la rumayday ilkii baa la nadiifiyey nin kasta baa qamiiskii buu hagaajistay sarwaalkii waa la laabay islaam weyn oo xijaaban oo baabuurka saarayd baa jahaadkii yararka usoo haray bay ku urursadeen bal khayaanadooda aniguna meshay farahan ka qaaday waxma dhihin ayib jahaadkii yar intan ii qabo islaan weyn oo la socota baa jabka ugelaysa oga xijaabanta xijaab weyn bay qabtaa habar weyn weeye laakiin weji furan raggi baa la fariisiiyey markaan meeshadkan kontaroolka u horreeyey waa la baaday ag waxba laga waayay islaanta cidna baadhay maysa maogta ayadaa miinaysa way miinaysanta jaadka hadhaagay wado kee waa dhan yahay hadhow guryaha maka la tagay bay la soo baxayaan banaanka ma keeni karaan dadkaana waa iska masaakiin haddii ay nadaam saxa ah arkaan oo diini a ah, way la dhaqmaayaan khayaana yar haskaba jirtaba laakiin hadday kugu arka inaad khaaintahay iyagaa kaa dari dad ruclaysa oo kuda ruclayn idan dawladdu waa suuq oo kale wixii ka socda ee magac ku leh ama ku fulay in bay la imanayaan dadku wain nafaqa fiihi اlkadibu wاlfujuur hadduu suuq uu ka soconhaya ama dawladdu ay ka soconayso ama suldaanku uu ka soconayo kadib been iyo fujuur ilaahu laga furto iyo waljawru xadgudub iyo eexasho iyo walkhiyaanatu dhagar iyo wax isdabamarin juliba ilayhi dalika loo keeni wاladii calىa waliy اlamr dadka mas-uuliinta wax saran waxaa weeye an ya'khuda almaala min xilli maalka inuu ka soo qaado meeshii ilahay baneeyey in laga soo qaado meel xalaala xoolahan ka keen masaadir اlamwaal dowladda islaamiga masaadirteeda iyo ilaha dhaqaale berri baynu ka haddoona insha allahu tacaala xaggee dhaqaale laga keeni xaggeesa lagu bixin maxaa bannaan canshuuraadka adeega bulshada khadmada laga qaado zakawaadkii fayga hanaa'imta dariibada mucaasirka hadda jirta hawlahaasoo dhan ba gaala waxa laga furto muxuu ahay madax furashada hay-adaha imanaya gaalada xog aynu ka qaadno hawlahaas bari baynu ka hadlayna insha allahu tacaala ama markuu baabkuba dhamaada dhow yahay insha allahu tacala mar baynu taaban doonaa wayadacu inuu saaraa saaran waajib ku ah fii xaqii meesha loogu talagalay meel banaan xoolaha ka soo qaad meesha ilahay amarna ku bixi weeye <clears throat> walaa yamnacuhu inuusan u diidin baa saaran walaa yamnacha inuusan u diidin baa saaran min mustaxiqihi kii mudan hayay xoolaha kii mudnaa u diiday meeshii mudnayd ku bixi meeshay ka soo qaad oo ka keen lagu kasoo dhaqalaha kasoo saar masaadirta iyo manaabicda dhaqaalaha meel banaan waa inay ta wax ka keenayso wa kaana cali bn abi talib radi allahu tacaala canhu idaa balagahu markuu soo gaaro wuxuu ahaa ana bacda nawaabihi dalama nuwaabtaadii iyo dadkii kugu xiga mas-uuliyiinta ahaa iyo shaqaalahaadi iyo gubaratooriyaashi iyo walaadi baa uma dulmiyey markuu maqlo yaquul wuxu ohan jir allahuma inii lam aamurum allow anu maanan farin an yadlimuu khalqaka uunkaada inay dulmiyaan aw yatrukuu xaqaka ama xaqaada ay ka tagaan inay xaqi ka tagaan oo diinta ka jiitaan ama ummadda dulmi ano umaanan dareen beri baan ka ahay uu ka beri noqon jiray faslu haynoo jahada bilahi tawfiiq